وأصحaaبه أجمعين أmا bعd فhذا هو الشhريط السابع والعشhرون من أشhرطة kitaaب رyاض الصالحين للإmام النووي رضي الله تعالى عنه شhريطkan kaduna marka wuxuu ka bilaabmayaa xadيiثka أفر بqل soddon iyo sideed ee xadيiثka cمر بن cabس ahee dheer uu dhexdhexaadkiisu ka bilaabmaya waxaana soo gaadhnay markuu cمر بن cabس رضي الله عنه uu نبga صلى الله عليه ولي وسلم wareystay inuu weyse qaadka uga warramo markaasuu wuxuu yihi rasuulkuna salى الlaه عalيه wali wsلم maa minkum rajulu nin idinka mid ma ahaanayo idinka mu'miniinta yuqaribu wadu'ahu wadu marka la ilaaha la kor rabo waa biyaha lagu weyse qaataa la yidhi biyihiisa soo dhowaysta fayatamadmadu oo luqluqdo wayastanshiqu oo sandaarsada fayantafiru markaasna soo duugsado iska soo daadiya ilaa qof sidaasi hadduu u dhaco kharab way soo daadanaysaa khaطaaya wajhihi wejigiisa dembiyaalkiisa wa fiihi iyo afkiisa wa iyo bacaraarkiisa dunubtooda soo daadanaysa oo soo dhacaysa ayb ma sheegin qaslkafey iyaga ma aanu sheegin ثuma إidaa gasla wajhahu wejigiisa haddii uu dhaqo kamaa amarahu اllah siduu alla u faray ilaa qarad khaطaayaa wajhihi wejigiisa dembiyaalkiisii intaas wixii aan ahayn baa soo daadanaysa min aطraafi lixyatihi garhkiisa caaradiisa garhsatigiisa caaradooda ka soo daadanaysaa maca almaa ثuma yغsilu yadayhi ilى اmirfaqayn haddana oo dhaqa gacmihiisa dhaqa ilaa jiqilooyinka mirfaqayn marka ila mirfaqayn baa l mirfaqaynku ma soo gelayaan mise ma soo gelayaan mirfaqaynku waa soo gelayaayo xadiidkii mxua ah, nabiga alay slam waxaa ka sugnaaday inuu biyaha ku wareejin jiray mirfaqaynkiisa oo biyaha mirfaqaynku waa dhaqi jiray marka raayuhu ma soo gelayaa mise ma soo gelayadaasu halkaasay ku helayaano waa soo gelayaano suxlada waa in la dhaqaa laakiin ma la dhaafinayaa mise lama dhaafinayo oo cududaha in la gaadhsiiyaayu sunno ma tahay mise ma ay ah taasaa mushkila ilaa qarad khaطaayaa yadayhi gacmihiisa dunuubtooda dhacaysa min anaamilihi farihiisa xubnahooday ka dhacayaan maca almaa biyaha la jirkooday dhacayaan marka riwaayantadu ma shakiyayso maca almaa'ida ma shakiyayso oo xadiid kalaan soo marray baa isagu maca almaa'i oo maca aakhiri qatri almaa'i sidaa dhahay kanuse iyadu maca almaa'i bay dhahaysaa ثuma ymsaxu ra'sahu madaxiisa haddana uu masaxo xadiidkii kale ma aanu sheegi jirin tabtada madaxa ma sheegin isagu laakiin kanaa sheegaya ilaa qarad khaطaayaa ra'sihi madaxiisa dembiyaalkiisii baa dhacaya min aطraafi shacarihi timihiisa caradooday ka dhacayaan maca almaa ثuma yغsilu qadamay haddana lugihiisa uu dhaqo ilى اlkacbayn ilaa anqawyada ilaa qarad khaطaayaa rijlayhi min anaamilihi maca almaa faإidaa huwa qaama fasallaa fain huwa qaama fasallaa haddii isagu uu kaco ou tukado faxmid allaha tacaala waأtnaa calayhi alla uu ku xamdiyo oo u ammaano wamajadahu alla uu sharifo biladii huwa lahu ahl wixii u mutee sifaadkiisa kelimada uu ku ammaano wafarada qalbahu lilaahi tacaala kaasaa culus qalbigiisana alle uu u faarig yeelo qalbigiisa alle u faarig yeelo oo wax kale aanu ku jeedjeedsanin ilaa insarafa min khatii'atihi dembigiisii buu ka gadoomayaa ka hay-atii xaaladiisii u ahaa yowma waladathu ummu hooyadii maalinta dhashay hooyadii maalintay dhashay siduu dembi ka ahaa intaas haddii uu isku daro yuu noqonay فxdث cمر بن cbسة بhda الxadيiث أbا أmامة صاaحبa رasuuل اللahi صلى الله عليه ولي وسلم cمر بن cbسة ayaa xadiidkan kada u sheegay صxaabigaas la yidhaha أbu أmامة الbاhلي صبي بن عجلان رضي الله عنه faqاala lahu أbu أmامة أbu أmامة la yaabay arrintaasu la weynaatayo faqاala markaasuu yihi ya cمر بن cbسة war cمر بن cbسow انظر ma تquل bal ka fiirso waxa aad leedahay fii maqaami waaxidin yucطىa hada الrajul ma meel keliya un baa ninka intaasoo dhan lagu siinaya oo wixii dembiga xubnihiis o dhan saa loo dhaafaya way la weynaatay arrintaasu lakin waxa la weynaysta ma faqaala cmr cmr bn cabasa wuxu uhi yaa abaa umaama qad kabira sini abu umaamana radiyallahu canhu markuu sidaa uu leeyahay ma aha inuu tuhmaysanayo ee saxaabiga kale camr ibni cabasa ah. laakiin istifaaq ayuu ugeedan leeyahay wuu xusuusinayaa bal waa intaasu ilaawo iyo bal inuu ku sii adkaysta iyo hadduu kusii adkaysto marka waa inuu hubo marka camr ibni cabasana markaasu wuxuu yidhi isaga oo arrintaa inuu hubo sheegayu wuxuu yidhi qad kabirad sini da-daydii waa weynaatay waraqa cadmi laftaydiina waa jilicday waqtaraba ajali geeridaydiina waa soo dhowaatay wamaa bii xaajatun dan kamalihiyo wuxuu u kallifayaa ma jiro an akdiba cala allahi tacaala walaa calaa rasuuli llahi sala allahu aleyh waali wasalam inaan alla ku been abuurto iyo rasuulka alle inaan ku been abuurto wax igu kalifayaa dan hor igu jirtaana ma ay jirto low lam asmachu min rasuuli llahi sala allahu alayh waali wasalam haddaanan ka maqli lahayn rasuulka alla salى اllahu alيh wali wasalam ilaa maratan aw maratayn aw ثalaaثan xataa cadda sabca maraat haddaanan hal mar keliya mooyaane wax kale ka maqli lahayn ama laba goor ama saddex goor ama afar goor ilaa toddoba ka gaadhay intaa mooyaane haddaan wax kale ka maqli lahayn ma xadadtu bihi abadan ma aana ku warrameen weligiiba kuma warramen yani intaa wax ka badan baase ka maqlay wey toddoba goor oo keliya haddaan ka maqli lahaa maba sheegeen yani toddoba goor wax ka badan baa ka maqlay weya lakinii samictuhu salى الlahu عalيه wali wasalam akara min dalika intaa wax ka badan baanse ka maqlay rawahu muslim xadiidkankadu marka waa xadiid aad iyo aad u macaan oo aad iyo aad u bishaareynay qowluhu jura'aaءu عalayhi qowm huwa bijimin madmuumatin wabilmadi calى wasn culamaa calى wasn fuclaa weeyaan jamcu jariid weeyaan ay jaasiruuna mustatiiluuna غayru haa'ibiin kuwa ku dhiiran oo ku gardaroonaya oo ka haybaysanaynin bay ahaayeen hadihi الriwaayaة الmashhuura riwayat mashhuurka waa sida jura'aa u layidhah warawaahu alxumaydiyu وغayruhu xraa sidaas ayay ku wariyeen xraaء عalayh qowmu bkasri الxaaء الmhmla وqaala alxumaydina wuxuu yihi macnaahu غضاab dawu غم وhm kuwa aad u xanaaqsan ay yihiin oo aad arrintiisa u murgisay qad ciila صbrهm bihi sabrkooda u dhammaaday oo u dulqaadan la xatىa afara fي أجsaami ilaa arrintaasu ay raad ku reebtay oo ay sidii wax jiran oo kale la noqdeen la catoobeen min qowlihim hadalkoodii baa laga keenay xaraa jismuhu xariya jismuhu yaxra ayay dhihi jireen idaa naqasa min alamin aw gamin wanaxwi kolkuu qofku shiiqo muxuaha biiso ayay sidaa yidhaaheen ilaa ay la biiseena marka yani la weydoobeen la catoobeen wالصaxiixu anahu biljim jura'aahu inay sidaa tahay weeyaan qowluhu salى الlahu عalيه wali wasalam bayna qarnay shayطaan ay naaxiyatay ra'sihi madaxa labadiisa dhan ayaa laga wadaa wاlmuraadu aلtanfiid waxaa weeyaan shabihitaan weeyaan ma aha tashbiih maaha waa xaqiiqi weeyaan macnaahu macnihiisuna waxaa weeye anahu xiinaidin yatacaraku shayطaanu wa shiicatuhu wayatasallatuun markaasay shayطaanka iyo ansaartiisu muxuaha ay kala bahayaan oo dhaqdhaqaaqayaano taasuu marka ku shabaha oo dadka ku garmaayaanoo buusanaya marka taasuu ku shabahayaa bun waxay labadiisa geed ka soo dhex baxday laakiin looma baahna taawiilkaas waxba looma baahna xaqiiqi weeyaan oo warkaas isaga yan waa sidaan sheegnay weeyaano shaytaanka isku hagaajinaya naarta eh, qoraxda isku hagaajinaya oo isaga iyo qoraxdii oo wada jira in la caabudo loo loo sujuudaa buu rabaa wa qawluhu yuqaribu wadu'ahu macnaahu yuxdiru اlmaء aladi yatawada'u bihi soo diyaarsada soo dhigta weeya wa qowluhu ilaa kharad khaطaaya ilى akhirihi huwa bilkhaء اlmucjama kharad ay saqطa khara yakiru bimacna saqط minhu qowluhu tacala yakiruuna liladqaan warawaahu bacduhum jarad bay ku wariyaan iyadana biljin wصaxiix xarat weeyaan jarad way qulqushaa way marka noqonaysaa soo yaacda wa hadihi riwaayaة اljumhuur waqowluhu fayntafir ay ystakhriju ma fii anfihi min ala wixii sankiisa ku jira ee iyo kolku fiif kor ugu yidhi haddana iska soo daadiyo fiif soo yidhaa soo daadiyo ka wada wالnafratu طarafu اlanf sanka caaradiisa yaa nafra la yidhaaho marka mxua intaas maalinka ee jilis halkaasa laga keenay yani وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله تعالى رحمة أمة alla markuu doono ummad inuu u naxariisto qabada nebiyaha qablaha nebigeeduu qaadaa iyadii ummadii oo nool oo wanaagsan fajacalahu laha farطan wasalafan bayna yadayha wuxuu uga dhigaa ceelalyo iyo horseed buu uga dhigaa horteeda sii socda oo jannadii uga sii horeynayo darkii barkadiisii iyo usii diyaarinaya wa wإidaa araada allahu halakata umma ummad halaageed markuu doonana cadabahaa e, wa nabiyuhaa xayun wuu cadaabaayo wuu rogaa iyadoo nabigeediina uu nool yahay faahlakahaa markaasuu halaagaa wa huwa xayun yandur isagoo nool oo fiirinaya fa faaqara caynahu alla indhihiisuu ku qaboojiyaa nabigaasoo kaga farxiya bihalaakihim bihalaakaha ummadda halaageeda xiina kadabuuhu markay beeniyeen wacaasaw amrahu taladiisa ay diideen mutafaqun caleyh sidaasay marka kala yihiin ummaddii iyada oo nool nebigeedu uu dhinto waa ummad uu alla subxaanahu watacaala khayr iyo wanaag ula doono sida ummad dantada oo kale laakiin ummaddii inuu halaago u doono bacda wafaati nebiyi ama halaagee nebigaas ayuu uga aargooyaa oo muxuaha isagoo nool hortiisa uu ku halaagaa rawaahu muslim marka yani sidaasna macnaheedu waxaa weeye baabka kale usoo geliyay baabu rajaa ummaddantada rajaha ay leedahay inuu khayr alla la doonay oo nebigeedii sala allahu alayh waali wasalam iyada oo ummaddii oo nool uu nebigii alla subxaanahu watacaala kasii horraysiiyey baabu fadli الrajaa rajuhu fadliga uu leeyahay qaala allahu tacaala ikhbaaran can اlcabdi الصaalix addoonkii marka yani waxaa weeyaan muxuu ahaa muؤmin ali fircawn ahaa alla uu ka sheegay waqaala rajul muؤminu min ali fircawn ilى akhirih wuxuu yidhi وأfwض أmrي إlى الlah in اllaha baصيr bالعibaad fawqahu اllah sayiئaati ma makaru وأfwض أmrii taladayda waxaan u bandhigayaa ilى اllah allaan u bandhigayaa addoonkaasu addoon cajiibda buu ahaayo siduu muuse u daafacay iyo siduu dadkiisa u waaniyey ee hadallada macaana ugu hadlay iyo siduu u xilseentay marka la feeriyo addoon cajiib lagu ahaa wa qaala rajulu mu'minu min ali fircauna ydkumu iimaanah ataqtuluuna rajulan an yaquula rabbi allah qad ja'akum bilbayinaati ila akhiri alaayaat wuxuu wada yaa qowmi yaa qowmi yaa qowmi yaa qowmina uu wadaba markaasuu goortii dambe isaguna ka xilsxidhay oo u yidhi taladayda allaan u bandhigtay anigu waxaad doontaan sameeya in allah basiirun bilcibaatiin fawaqaahu allahu alla wuxuu ka badbaadiyey sayi'aati maa makaruu waxay ku dhagrayeene inay ku sameeyaan ay rabeen xumihiisiiba alla ka badbaadiyey waxba mayna yeelita waa xisade marka ninkaas ayb marka waxaa weeyaan tantada maxaha wafawd amri ila allahi iyo iyo tii kale maxay ahayd xasbi allah wa nicma alwakiil iyo waa erayada laga rabo qofka muslimkiin markuu khatar uu galo iyo ducooyinkii kale ee uu ku ducaysan jiray nebigu salى الlahu alيه wali wslam ambiyadii bay ku ducaysan jireen inuu ku xilsixido oo cadowgiisa iyo waxyaalahaas uu kaga xilsixido وعن أbي هريرة رضي الله عنه عن رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم أنه qال qال الله عزa وجل alla wuxuu dhahay أna cinda ظن cabdii b anugu addoonkayga marihiisa agtiisaan jooga wuxuu iga filanayo ayaan u ahay wa ana macahu xiina yadkuruni aniguna waan la jiraa markuu ixusaayo oo cibaadaysanayo wallaahi allaan ku dhaartay lallahu alla afraxu kaga farax badan bitowbati cabdihi addoonkiisa toobakeenkiisa min axadikum midkiin buu kaga farax badan yahay yajidu daallatahu baadihiisa ka helaya bilfaraax meel cidloo qof ka helaaya intaasna marka xadiid kale baa lagu soo maraysa oo dheer ninka hashiisa ay ka dhuntay sida dhihi jiray goorta dambana ee dhihi jiray allahuma anta cabdi wa ana rabbuk waman taqaraba ilaya shibran qofkii taa ka iisoo dhowaada taqarabtu ilayhi diraacan waman taqaraba ilaya diraacan taqarabtu ilayhi baacan wain aqbala ilaya yamshi aqbaltu ilayhi uharwil muttafaqun calayh وhada lفظ إحdى riwaayaati mسلم kan kaduna waxaan soo maray intan tada isagoo laba goor baan soo maray isagoo xadiid kale oo dheer ku dhex jira ayaan soo maray rawaahu mslim hada riwayat mslim baa sintada وتqdma شharxuhu fi اlbaabi qabla hada xadiidkan kada sharxiisana baabkii baabka kada ka horeeyey ayuu ku soo hormaray oo weliba halkaa keliya kuma soo hormarine wuxuu ku soo hormaray raqamiya wa sabca وsitiinna waa kusoo hormaray baabkan kii ka horreeyana waa kusoo hormaray wa ruwiya fi صaxiixayn wa ana macahu xiina ydkurunii xiina ydkurunii xiina binuun وفي هذه الرواية حayث بالتاء وكلاهma xayثuna مكان bay tusisaa xiinana وqti bay tusisaa marka wqtiga uu xusaayey iyo meeshii uu xusaayey bay marka noqonaysa وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى اه عليه وسلم قبلa موته بثلاثة أيام isaga oo le intaanu geeriyoonin saddex maalmood ka hore un yquul isagoo leh laa yamuutanna axadukum ilaa wahuwa yuxsinu الظana biاllah caza wajal midkiina yaanu geeriyoonin ilaa isaga oo alla manhag wanaajinayo wax fiican ka filanaya mooyaane ilan alla waa ka yidhi addoonku siduu iga fishaabaan dhahay khayr qofkii ka fisha khayr buu alla siinaya qofkii waxun ka fishana waxa xun buu siinayaa waa kii eh, muxuuha xadiidkii ninkii nebigu sala allahu alayh wala slam uu soo booqday ee khayrka u rajeeyey uu yidhi laa ba'sa tahuuran in sha allah aa yidhi tahuur ma ahe waa qandho karkaraysa oo idilaysa oo waayahay uu yidhi nebigu alay slam ninkiina waa ku dhintay marka khayr qofkii saadsadaana khayr buu alla siinaya qofkii xuma saadsadaana xumahaasuu helaya qof walba marka waa siduu iska dhigaa ayuu alla u yeelaya waa in alla marka khayr iyo wanaag iyo nicmo in laga fisho wa can jaabirin رواه مسلم وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رsuل الله صل سلم يقول قال الله تعالى ألا wuxuu dhahay يا بن آdم إنka ma dعوتنيi ورجوتنيi غفرت لka على ma kاna minka walaa ubaali in aadamow adigu inta aad ibaryayso eed i rajaynaysaba waan kuu dembi dhaafayaayo wixii kaa dhacay ee dembi ah waan kuu dhaafayaa una aaba yeeli maayo dembi ilama weynaanay in kastaba ha weynaadee anaa ka weyn xamadaydaa ka weyn ya bna aadam low balagad dunuubuka canaana asamaa hadday dembiyaalkaagu ay gaadhaan samada daruuraheeda canaan marka la kor dhabo caynta la kor dhabo waxa weye qofku markuu kor eego waxa u muuqanaya yaa la yidhaahaay min canna yacinu ayaa laga keenay cinaan haddii la yidhaha lahoos dhabana waa kay soomaalidu caynaanka yidhaahaan weeyaano waa hogaanka neefka lagu hogaamiyo weeyaan ثuma اsتغfartanii aad dembi dhaafi weydiisato غafartu laka waan kuu dembi dhaafaya allahuma ina nastغfiruka faغfir lana ya bna aadam inaka low ataytanii bquraabi اlarضi khaطaaya haddaad iila timaado dhulka muggiisa wax ku dhow oo dembiyaal ah uma laqiitanii laa tushriku bi shay-a haddana aad ii timaado adigu oon waxba iigu shariig yeelaynin la ataytuka biquraabiha maqfira waxaan kuula imaanayaa dhulka muggiisa wax ku dhow oo dembi dhaafaan kuula imaanayaa rawa tirmidi waqaala xadiiثu xasan waana sidaa uu sheegay xadiiku xasan wey lakin xasan ligayrihi weeyaan xasan lidaatihi maaha لأnnahu waxaa ku jira sanadkiisa nin la yidhaaho tafsir ibnu saa'id ayaa ku jira ninkaasna waa nin majhuula xaalkiisa aan la aqoonin oo ibnu xibbaan keliya ayaa iqo ka dhigay ibnu xibbaanna raximah اllah waa mutasaahil xagga tawhiiqa dadka majhuuliinta abu iska tawhiiqiya lakiin xadiidku wuxuu leeyahay shaahid buu leeyahay min xadiidi abi dar cinda alimaami axmed iyo mid kale oo ibnu cabaas uu wariyey buu leeyaho cinda طabaraniy markaas sidaasuu xadiidku xasan ku noqonaya sidaasna marka ayuu xasan uga dhigay alalbaniyu xafidahu اllahu taعaalى fi صaxiix اljamiع الصغيr وfi silsilaة xadiiث صaxiixa wa fi غayrihima waxaanu kaloo isagan xadiidka wariyey الضiya almaqdisiyu fi lmukhtaara xadiidkuna waa soo noqon doonaayo wuxuu ku soo noqon doonaa kun iyo siddeed boqol iyo toddobaatan iyo sideed lambarkaasa buu ku soo noqon doonaa xadiidka faqaraadkiisa qaarkoodna waabay noo soo horumareen kankada muxuu xagga ku saabsan haddaad ila timaado dunuubtaada oo sidaas aad ila timaado kaas isagu waa noo soo horumaray oo raqam arbaco waa talaata cashar ayuu ku soo horumaray وعنان سماء بفتح العين قيل هو ما عنا لك منها أي ظهر لك إذا رفعت رأسك markaad kor waxa ku muuqanaya weeyo waa la yidhi qiila huwa الصحاab daruurta weeyana waa la yidhi وqراab الأرض بضم القاف وقيila بkسرha و kan marna isagana soo maray والضم أfصح وأشhر وهuوa ma يqرب min milha murgeeda wax ku dhoweeya wallahu aclam baabu jamci bayn alqowfi wاraja in ha in la jamciyo laisu geeyo laisku daro qoof iyo raja oon dhan keliya loo dhicin waa kan hadda ka hor taasna ka soo hadalay marka qofku inuu ahaada laga rabaa khaaifa raajiya fi hada waaxid iclam ana almukhtaar waxaa dhowaataa sida la doortay inay yihiin lcabdi fii xaali صixatihi marka uu fayow yahay ee aanu mxua geeriisu malaynaynin an yakuna khaa'ifa raajiya inuu labadaas ahaado mid cabsanaya alla ka baqaayaya allana rajaynaya wayakuuna khawfuhu wa raja'ahu sawa ay isla ekaadaan qofkii iyo rajihiisu saasuu sheegay laakiin mxuu ahay qaarkood ayaa waxay dhaheen bacdu culamaa'i kalaam ya wuxuu yidhaha wqalib الkhوfa calى الرajaaءi wasil lmawlaaka binaa tanaay ilaa tanaay marka iyagu waxay dhihi jireen in muxuu ahay kolkii muxuu ahay xalafku sixa in qoofka la rajaxo iyo qaar mxua saasay doorteen alimaam nawsi radي allahu canhu wuxuu rajaxayaa oo dooranayaa inay sidnaadaan wa fii xaali الmarض yunaxid الrajaa marka uu jiran yahayse wuxuu khaalis ka dhigayaa rajaha waa kii xadiidkii jaabir marka dhaweydaynu ku soo marray inuu nebigu sal ly slm u yidhi laa yamuutana axadukum ila wahuwa yaxsinu danna billah wa qawaacid الsharci min nusuuص اlkitaabi wالsunnati wagayri dalika mutadaahiraة alى dalika mutacawinat calى dalika arrintaasay isku kaalmaysatay oo ay faa'iideynaysaa qaala allahu tacaala falaa yaamanu makr allah ila alqowm alkhaasiruun markay alle ka aamin noqdeen makrga allana dad khasaaran baa ka aamin noqdee oo marka kuwa khasaaray buu noqonayaa qofkii makriga alla meesha ka bixiyo oo inuu ahlujanno yahay oo ahlukhayr yahay u goostaa wa qaala tacaala inahu laa ya'asu min rawxi illahi ila alqowm alkaafiruun raxmadda alla kama quusto ilaa niman gaaloobay un mooyaane wa qaala tacaala kuwaasus iyagu marka way ka quusteen kama yasal kufaaru min asxaabi اlqubuur وqاaلa تaعaaلى يومa تbyض وuجuه وتswd وuجuه maalintaa marka فأma الdiina swadt وujuهm ama ldiina byضت وujuهm في رحمة الlah dn labadaasu marka isku daray ibyضت وujuهm iyo iswadad وujuهm يومa تbyض وujuه maalintay wejcadiyo cadcadaanayaan oo ay farxayaan oo raxmada alle iyo jannada alle la geynayo iyo وtswad وujuهm wejaalna ay madmadoobaanayaan oo ahlunaarka wujuhdooda ay madmadoobaanayso waqad qaala allahu tacala allana wuxuu yidhi ina rabbaka lasariicu lciqaab wa inahu lagafuuru raxiim rabbigaa ciqaabtiisu way dhaqso badan tahay waana dembi dhaaf badan yahe oo naxariis badan yahay wa qaala tacaala ina alabraara lafii naciimin wa ina alfujaara lafii jaxiim labadan nooc bay marka dadka uu kala dhigay oo sifo uu ku kala mucaamaloonay wa qaala tacaala faأma man haqulat mawaazinuhu fahuwa fii ciishaةi raadica وأma man khafat mawaazinuhu faumhu haawiya faأma man haqulat qofkay cuslaato mawaazinuhu miisaanadiisa miisaanada xasanaadku ay cuslaadaan ay hoos ula degaan fahuwa fii ciishaةi raadica nolol laga raali yahay ayuu ku jiray وأma man khafat mawaazinuhu qofkay fududaadaan miisaanada xasanaadkiisu ay fududaadaan oo ka sayi-aadku ay cuslaadaan fa ummuhu haawiya hooyadii yani hooygiisu meeshu uu ku hoyanayaayo waa haawiya haawiyana marka wata alla uu aada kusii fasirayo wma adraaka maa hiya naaran xaamiya walciyadu billah wal-aayaatu fi hada almacnaa kaiira aayadaha macnaha kusugan ee isu miisaamaya muxuu ahaa labadaas arrimood ee qoofkiiyo rajaha kala keena waa fara badan yihiin fayجtamicu الkhوف والرaجاء في aayatayni maqrunatayn أw aayaatin أw aayة rajihii iyo qoofkii baa laba aayadoodu isku xigta alla ku xidhiidhinayaa ama dhowr aayadood buu ku xidhiidhinayaa qaar ba qaar ku sheegayaa ama hal aayadoodbuuba isugu darayaa عن أbي هريرة رضي الله عنه أن رsuuل الlه صلى الله عليه وسلم qاaل low yعلم المؤمن ma عind الlahi min العقوبة hadduu ogaan lahaa qofka muؤminka iyo waxa alla agtiisa oo ciqaab ah ma طamca بجannatihi أحad qofna ma hunguriyay jannada alla walow yعlamu الكاafiru ma عinda الlahi min الرaحمة hadduu gaalkuna ogaan lahaa waxa alla agtiisa oo raxmada ah ma qanita min jannatihi axad qofnaba jannadiisa ma aana ka quusteen sidii muxuu ahaayey ciise iyo ibraahim calayhim الsalaatu wasalaam calaa nabiyina ay labadoodu mid walba xataa gaalidii uga quusanin rawahu muslim وعن أbي سعيid الخdري رضي الله عنه أن رsuul الlahi صلى الله عليه ولي وسلم qاaل إdaa وضعت الجناaزة markii جanاaزada lasoo dhigo واxtamalaha النaasu dadku ay qaadaan aw rijaal dadku ay qaadaan calىa canaaqin qoortooda ay ku qaadaan oo qabriga xaggiisa loo sii wado fain kaanat صاalixaةa qaala qadimuuni qadimuuni hadday mid saalixa oo wanaagsan ay tahay qof walbaba yani waa loo dilka looga qaadayaayo mowqifkiisa waa xadidan yahay waxa kasoo horeeyo arkaya hadday marka janno iyo khayri waraagooda ka soo horrayso ay og tahay oo aljanno ay tahay waa dhalanaysaa inta qabriga la geenayo waxay dhahaysaa horay wada horay wada wain kaanat hayra saalixatin mid aan fiicnayn hadday tahayna qaalad waxay dhahaysaa yaa weylaha alla hoogtay ee ayna tan hagulada xageed ku wada alla xaggeelay wadaa allaba waxaad hagu yasmacu sawtaha codkeeda waxaa maqlaya kullu shayin wax walba waa maqlayaa ila alinsaan bani aadamka mooyaane aqalika mooyaane shimbiraha iyo xayawaanaad yoolyo walow samicahu hadduu maqli lahaa codkeedaas saciqa waa suuxi lahaa naxdin uu la suuxi lahaa ilaa lama dhiba keli lahaa sacqa geerida kolkuta waa la yidhaahaa rawa albukhaari waana wuuna kusoo noqon doonaa sagaal boqol afartan iyo saddex ayuu ku imaan doonay bani aadamka iyo jinniga yani labada qofka labadaas nooce taqaleenka la ilaaho alla subxaanahu wa tacaala waxyaalo badan uu ka daahay baa jira oo muxuu ahaay eh, xayawaanaadka kale iyo xasharaadka iyo waxyaalaha kale ku hareeraysan iyagu ay maqlayaan oo cadaab qabrigii waxyaalay ka mid yihiin qof dhintay oo soo noolaaday haddii la arko waa laga kala yaaci lahaa dadkao dhan marka mayd hadmayba haddii la maqlo naxrin baa dadkao dhan u imaan laha rawaahu عن بن مسعوud رضي الله عنه qال qاla رsuل الlه صلى الله عليه ولي وسلم الجنة أqرب إلى أحadiكم min شhراaki نعله والناar مثل ذلك rawaه البخاaري jannadu midkii walbaba way uga dhowdahay kaftiisa suunkeeda naartuna waa sida oo kale waana soo hormaray wuxuu ku soo hormaray boqol iyo شhan xadiidka lambarkiisu jeeru kusoo hormaray baabu fضل البكاءi min khشhyة الlahi taعالى وshوقا إlayhi oohinta la ooyo ee loo ooyo ama alla cabsidii daraaddi loo ooyo ama jacayl iyo xiisa alle subxaanaه wa taعala iyo jannadiisa loo qabo loo ooyo labadaas nooc waa loo ooya oohinta iyo anwaacdeeda waxaa aad iyo aad uga hadlay oo si cilmiyaysan u sharxay oo anwaacdeeda ilaa toban iyo gaarsiiyey alimaam ibn اlqayim raximah اllahu tacaala fi kitaabihi zaad اlmacaad wuxuuna sheegay inaynaa oohintu isagoo kolkaas wuxuu radinayey kuwo falsafo falsafo iyo waxsidaas iska doondoonay oo sheegay oohintu inay tusiso daciifnimo ayna tuso qofkii oya uu yahay qof daciif marka inayna kulligeed wada sida ayna ahayn isagoo ka hadlayo nimankaa radinaya uu aad uga hadlay arrintaa qaala allahu tacaala wayaqiruuna liladqaani yabkuuna wayaziiduhum khushuuca wayaqiruuna waxay u dhacaan liladqaani cala aladqaani garhkay dushiisa ku dhacaan oo way waa sujuudaane kolkay qur-aanka alla lagu kor aqriyo in aladiina yatluuna maxaa in اladiina yuminuun qul aaminuu biya aw laa tu'minuun in اladiina uutu lcilma min qablihi idaa yutlaa calayhim ilaa aakhiri aayaad marka ayadaas ku sheegay dadka uu ammaanaya ahlucilmiga ee diinihii hore yaqaanaya siday qur-aanka ugu ta'akurayaan isagoo ka hadlayiba wuxuu yidhi wayaqiruuna lilabqaani garhka ayay u dhacaan yani wejigay u dhacaan yabkuuna iyagoo ooyaya sidaa isu dhawoobo meesha arrin waa faaideeda hurdafin iyo cutafin kuma hayn ayb markaas waxaan ku jiraa haddii aayaddii baan ku jiraa allah subxaanahu watacaala marka wuxuu ka hadlayo oo ammaanayey dadka ahlu kitaabka hore ee ahlu cilmiga ah iyo mu'miniintuba aayadaha qur-aanka markay maqlaan siday ugu ta'aturaan iyo ay u ooyaan وqاaل tعالى allna wuxuu yihi أfmin hda الحadيiثi تcjabوna وتضxكوna وlaa تbkوn أfmin hda الحadيiثi تcjabوn ma warkan kadaad la yaabaysaan qur-aanku sheegaya وتضxكوna aada qoslaysaan walaa تbkوna aydan ooyeynin marka in kolka la aqriyayo in la ooyo oo lagu taأaرgo alla rabaa subحaanaه وataعaalى aayadantoodu waxay aad iyo aad u taabanaysaa dadka iyaga oo qur'aan uu u daaran yahay oo qur'aan la dhegaysanayo qosqoslayo sheekaysanayo ee muxuu ahaayey ama qur-aankii ka qaadayo oo hees iyo waxyaalahaas iyo muxuaha ka dooranaya kuwaasi aadan aada u aadeenaysaa ma wayaad ku qosqoslaysaa miyaad la yaaban yaabantihiinoo waad qosqoslaysaan oo waad ka sheekaysanaysaan maba ooyeysaan miyaa waa istifhaam inkaar weeyaan marka arrintooda alla subxaanahu watacaala oo aad iyo aad u inkiraya wa can ibni mascuudi radi allahu canhu qaala qaala liya nabiyu sal ly slm wuxuu yidhi iqra' calaya alqur'aana qur'aan igu qor akri qur'aaniga akii qultu markaas odha yaa rasuula allah aqra'u calayka wacalayka unzil ma aanaan kugu kor aqriyaba adaaba laguu soo dejiyay adigu inaad maxaa lagaa dhegaysta mooyaane maadaa uga baahan inaadu qof kale ka dhegaysato qaala markaasu wuxuu yidhi innii uxibu an asmacahu min gayrii anugu waan jeclahay inaan qof kalale ka maqlo sidaan inaan aqriya u jeclahay bal inaan qof kale ka ka maqlana aan u jeclahay gaar ahaan hadduu qofkaasu qod qod eh, qod xod quruxsan oo sida ibn mascuud iyo ubay ibn kacb iyo abu eh, muusa alashcari iyo raggaasoo kale haddii uu yahay faqara'tu calayhi suurat الnisa suurat الnisaa baan ku kor aqriyey xataa jiئtu ilaa uga imid ilaa hadihi اlaaya fakayfa ida ji'naa min kuli ummatin bishahiidi waji'naa bika calىa haؤulaaءi shahiida fakayfa sidee sidee ahaanayaan halkoodu idaa ji'naa min kuli ummatin bishahiid kolkaan ka keenno ummad walbaba markhaati oo nebigeedii oo ku malakacaya ah waji'naa bika adigana aan ku keenno calىa haؤulaaءi shahiidan kor adoo ku malag furahay sideeba xaalkoodu noqonay xaalku marka kolka waa daran yahay weeyaan nasأl اllah alcaafiya wa qaala markaas aayadda waa kasii dambeeyey yومئذ يود الذيina كفروا وعصوا الرسuل low تسوى بهم الأرض وlaa يكتموna الlaha xadيiثa aayadaasa kasii dambaysay markaas wa qaala markaasu wuxuu yihi xasbuka الآn waa kugu filantay hadda jooji faاlتafattu ilayhi waa fiiriyey faإidaa caynaahu tdrifaani waxaana ka isagoo indhihiisii ay ilmaynayaan ilmi ka dayso mutafaq عalayh marka xadiidkan kadu waxa weeyaan waxyaalo fara badan buu tusinayaa oo waxaa ka mid a qofka caalimka ahee ee afdalka ihi aclamka ihi inuu kayrkii ka dhegaysto cilmiga iyo qur'aanka akrintiisa iyo wacdiga iyo inuu ka dhegaysto inay mashruuc tahay ee nebigu sal اla alay slam ibn mascuud buu ka dhegaysanaya muxuu aha cumarna radi allahu canhu markay meel isugu yimaadaan isaga iyo abu muusa iyo wuxuu dhihi jiray dakirnaa rabbanaa ya abaa muusa yani qur-aankana maqashii buu ka wada midda kale waxay tahay marka qur'aanka kolkii meel lagu joojinayo inayna qasab ahayn in meel joogti ah oo qisa ay ku dhammaatay un in lagu joojiyo joog socdo oo qisadii socoto dhexdeeda in xataa lagu reebi karo leanna aayadda aayadaha kadu way isla socdeen aayaddan iyo aayadaha ka dambeeya muxuu ahaay markaas halkaasuna ku joojiya nebigu sala allahu alayh waali wasalam waxaa kaloo midda kalena ay tahay ibnu mascuud radia allahu canhu adabtiisii iyo kolkuu qur'aanka aqriyay khushuucduu ku aqriyayey baytu una rasuulka alayh الsalaatu wasalaam uu hor fadhiyo aan wejigiisa fiirinaynin ee khushuucda u akriyayo kolku uu joojiyey unbuu arkay nebiga sal ly slm wejigiisa midda kalena waxaa weeye rasuulka sala اllau alيه wali wasalam muta'ahurkiisii qur-aanka marka la aqriyayo uu macnihiisi iyo la soconayay oo marka uu ku ooyey aayadahaasoo qiyaama iyo ka ka waramaya markii la aqriyay buu nebigu sal ly slm uu ooyey xadiidku waxaa way mutafaq عalayhi w عan bn عan أنس رضي الله عنه qاaل خطبa رasuul الlahi صلى الله عليه وآله وسلم rasuulka all slى الlaهu عalيه وآله وسلم baa noo khudbeeyey khudbaةa maa samictu midlahaa qatu khudbad aanan iyada oo kale weligay maqal faqaala markaasuu yihi low taclamuuna ma aclamu ladaxiktum qaliila walabakaytum kaثيirا fغطى أصxaabu rasuuli الlahi slى الlaه عليه وaلي وsلم وujuuهahم walahum khaniin asxaabtii nebiga sal ly slam radi allahu canhum yaa wejigooda marada gebku siiyey oo ooyaya iyadoo heqeqeqlaho sanka ka sii daynaya wa sabaqa bayaanahu fii baabi الkhawf halkaasuna inoogu soo hormaray raqم arbacmiya waaxid buu kusoo hormaray xadiidka keliya iyo xadiidka abu dari ee lamidka ahaaba وعan abi هurayraةa radي alه anه qala qala rasul lah sl ly slm laa ylج الnaara rajul bakىa min khashyaة الlah xatىa yacuuda labanu fi الdar mxuaha naar ma garaayo nin oo la ooyey cabsi alle la ooyey naar ma garaayo ilaa ay caanuhu candhada ku noqdaan caanihii lasoo lisay ilaa ay candhadii dib ku noqdaan taasuna marka mustaxil weeyaan yani sida ayna u dhacaynin caanihii lasoo lisay inay weel inay weelkii intay ka baxaan ay candhadii ku noqdaan sidaasoo kale bayna u suuroobaynin qof cabsi alle la ooyayo inuu naar galo walaa yجtamicu kumana kulmaan gubaarun fii sabiili الlah boor oo jihaad fii sabiili الlahi ku kacay oo qofka ku gaaray iyo wa duqaanu jahannam naarta jahannamna ma kulmaan labadaas kuma kulmaan rawaahu qof marka jihaad fii sabiili الlahi isagoo ku jira boor uu ku duulay oo ama sanka iyo afka iyo ka galo gudahaba ugu dhacay ama mxuha jidka iyo dharki iyo madaxii uu ka gaaray naar jahannam faaceedu ma taabanayo rawahu tirmidi wa qaala xadiiثun xasanu صaxiix waana sida uu sheegay xadiidku waa صaxiix صaxaxahu الsheikh اlalbani fi صaxiix jami صغيir waxaanu ku imaan doonaa mar labaad kitaab jihaad buu ku imaan doonaa alf وتلتمiya وarبعة وعنه رضي الله عنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رsuل الله صلى اه عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يومa laa ظل إلا ظله toddoba harkiisa yani harka carshigiisa ayuu alla harin doonaa maalinta qiyaamaha har kale aanu jirin harkiisa mooyaane imaamu caadil وشhaaب نشأ في cibaadaة الlahi taعaalى ورaجuل qalبه معلق في الmaساجد ورaجuلaani تxaabا في الlah اجتمعa عaليه وتفرقا عaليه warajulu dacad imra'atu daatu mansibin wajamaal tanaa riwaayadan tadaa marka sidan tada dhigtay daatu mansibin wajamaal riwaaya kale oo soo hormartay waxay ahayd daatu xusnin wajamaal faqaala inii akhaafu allah warajulu taصadaqa bisadaqatin nin oo sadaqad sadaqaystay fafaha oo qariyey xataa laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinuh warajulu dakara allaha khaaliyan fafaadat caynahu muttafaq calayh xadiidku marna waa inoo soo hormaray oo saddex boqol toddobaatan iyo lix buu kusoo hormaray waana imaan doonaayo lix boqol konton iyo sagaalna waa ku imaan doonaa wacan cabdillaahi bni shikhiir radia allahu canhu qaala ataytu rasuula allahi sal ly slm rasuulka allaan u imid wahuwa yusallii isagoo tukanaya welijowfihi uurkiisana uu u sugan yaho ka baxayo casiizun guux oo ka casiizi lmirjali dheriga guuxiisa oo kale dheriga kurkurkurkurkudhiisa oo kale uu ka baxayo min albukaa ohin daraaddeed rawaahu xadiiثun صaxiix rawaahu abu daawuud oo tirmidiy fi shamaa'il shamaa'il maxamediya ku wariyay yani jaamic kuma warin wey biisnaadin صaxiix waana sidaa uu sheegay raximah اllahu taعaalى oo xadiidku waa صaxiix oo صaxaxahu alalbani fi صaxiixi sunani النasaaئي wa mishkaati الmaصaabix labadaba waa ku saxiixiyo xadiidku صaxiix weeyaan وعن أنس رضي الله عنه qال qاla رsuuل الlahi صلى الله عليه ولي وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه أبي بن كعب buu ku yidhi إن الlaha عزa وجل أmرnي أn أقرأ عlيk lm ykن الذيina كفروا alla wuxuu ifaray inaan lam ykن الذيina كفروا kugu aqriyo qaala markaasu wuxuu yihi وsmaani ma alla magaca dhabay ubay بن كعب yidhi oo magacaygaba sheegay qaala نacم fabakaa ubayun radia allahu canhu ubayi baa ooyey farxad buu la ooyey muttafaqun calayh mar la weydiiye oo la yidhi maku faraxday ya abalmundir uu yidhi maxaanan ugu farxaynin alla waa yidhi qul bifadli اllahi wabiraxmatihi fabidalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun fii riwaayatin fajacala ubayun yabki ubayi baa marka wuxuu bilaabay inuu ooyo sharifaadda alla uu sharifay subxaanahu wa oo allaba uu magaciisa sheegay rasuulkiisa u magacdhabay oo yuu la ooyey ubay radي allahu canhu marka waxyaalaha lala ooyo yaa waa ka imaamu الnawwi radi allahu canhu tarjamada ku yidhi in cabsil alla lala ooyo iyo in farxad iyo showq alla loo xusaysan yahay iyo jannadiisa iyo nicmadiisa lala ooyo labaduba inay jiraan وعنه رضي الله عنه قال قال أبو بكر رضي الله عنه لعمر أبو بكر baa cمر ku yihi رضي الله عنهma بعد وفاة رsuuل اللhi صلى الله عليه ولي وسلم انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رsuuل اللhi صلى الله عليه وaلي وسلم يزورها inooge أم أيمن رضي الله عنهma رضي الله عنهma buu yidhaahaa iyadii wiilkeeda أيمن labadaba ila waa laba صحاaبة أيمن بن عubayd رضي الله عنه wiilkeedii ahaa min شhuهadاء يوم xunayn baa marka wuxuu yidhi abubakr bua ku yidhi cumar radi allahu canhuma inooge umu ayman radi allahu canhuma aynu soo ziyaaranay siduu rasuulku sala allahu alayh wali wasalam usoo ziyaaran jiray falamaa intahaya ilayhaa bakad marka u yimaadeen bay oyday faqaala laha waxay ku yidhahan ma yubkiiki maxaa kaa oynaya amaa taclamina ana maa cinda allahi tacaala khayrun lirasuuli illahi sala allahu alayhi waalihi wasalam miyaadan ogeyn waxa alla agtiisa nicmadiisii iyo khayrkiisiihi inuu rasuulka sal ه alay slm u wanaagsan yahay addunyada uga fiican yahay oo rasuulka sala الlaه alay slm addunyada katigitaankii uu ka tegay aan wax dhibaatay ayna gaarin maxaad ugu ooyeysaa qaalat markaas waxay tihi inii laa abki anuu lama ooyayo anii laa aclamu inaanan ogayn ana maa cinda allahi khayru lirasuuli الlahi salى الlaه alيه wali wsلم walakinii abkii ana alwaxya qad inqaطca min الsamاء fahayajadhmaa calى اlbukaa yani xarakathumaa waxaradathumaa calى اlbukaa fajacalaa yabkiyaani macaha way la ooyeen iyaguna waa qalbi jiratan radي allahu canهuma rawaahu muslim waqad sabaqa fii baabi ziyaarati ahli اlkhayr halkaasuu xadiidkan kale kusoo hormaray oo um ayman ziyaarada ay ziyaarteen iyay mxu fadiilada ay leedahay ee inay ahayd xaadinadii rasuulka salى الlaه alيه wasalam ee waalidnimo uu arkaaye uu ziyaaran jiray ay marka iyaguna ku ziyaarteen raqamkiisuna waxaa halkaas saddex boqol iyo lixdan وعن ابن cمر رضي الله عنهma qاaل لma اشتda برasuuل الlahi صلى الله عليه وaلي وسلم وجعhu kolkuu ay adkaatay ku daraatay rasuulka al صل sلم xanuunkiisii u geeriyooday baa qiila lahu في صلاة salaadii baa lagula hadlay salaadii marka usoo habeenka usoo kici kari waayo weeyaan hadba biyo isku shubaayo kolku ka yidhaa haddana mxuu miir beelay faqaala markaasuu yihi muruu abaa bakrin falyuصلي bالناas abu bakr amra oo dadka ha tujiyo faqaalat caaishaةu radي allahu canha caaisha waxay dhahday ina abaa bakrin rajulu raqiiq abu bakr waa nin qalbi jira isaga idaa qara'a alqur'aana galabahu lbukaa markuu qur'aanka aqriyayo oo intaa ka xog roonaanayso oo dadka qira'ada ma maqashin karayo qaala muruuhu falyusalli amro dadkaa tujiyo marka hadda halkan kada waa ulajeedadu waa taas oo qalbi jileecaas oo qur'aanka lagu ooyayo ee saxaabada ridwaanu llahi calayhim oo gaar ahaan abu radi allahu canhu وفي riwaayaة can caiشhaةa radي allahu canha qaalat qultu ina abaa bakrin إida qaama maqaamaka lam yusmic الnaasa min albukا mutafq عalيh abu bakr markuu meeshaadi istaago ee meeshaadi uu kaa waayo waa ku tabayaayo waa kuu xiisoonayaayo markaasuu ooyayaayo aanu dadka qiraa'ada maqashiin karaynin marka yani laba arrimoodba abubakr waa la ooyayeeyo midi waa mid awalba lagu yaqaanay oo markuu qur'aanka akriyayo inuu ku ooyi jiray oo xadiidkii hijradiisa ku saabsanaa isaguna marka waabu imaan doona inuu gurigiisa hortiisa markuu masjidka ka dhistay uu ku tukanayo uu ooyayo ay gaalada carruurteeda iyo haweenkoodii kusoo ururi jireen oo la yaali jireen ilaa gaaladii arrintaas ay ka fajcisay an ibraahima ibraahim بn cabdالرحمن ibni cawfin أna cabdالرحمن بn cawفi radي allahu عanه utiya wa وkana صaaئma cabdiraxmaan ibn cawfa radi allahu an isagoo soomanaaba cunto loo keenay faqaala markaasuu wuxuu yidhi qutila muscab ibnu cumayr radia allahu canhu wahuwa khayru minii muscab ibnu cumayr waa la dilay oo dagaalkii uxud baa lagu dilay isagaana iga fiicnaa falam yuujad lahu maa yukafanu fiihi looma helin wax lagu kafno ilaa burda in quطiya bihaa ra'suhu badat rijlaahu haddii xagga madaxa loo jiido madaxa lagu asturo luguhu ay soo baxayeen gaarna waxay ka qabto wain guطiya biha rijlaahu badaa ra'suhu haddii lugaha xaggooda loo soo jiido oo lugaha lagu dadana madaxiisu u soo bixi jiray oo gaari karo halkaa mana ka yaab loo helay uma busita lanaa min adunyaa maa busita haddana addunyadii baa waxaan ka looga waasiciyey qisadaasa markaan gacan shahiya wanaagsan ahayo isaguna maalqadan u ah radi allahu canhu qaala mise wuxuu yidhi ucطiinaa min addunyaa maa ucطiinaa addunya waxay nalaga siin baa nalaga siiyey qad khashiinaa an takuna xasanaatunaa xujirat lana waxaan ka baqnay inay xasanaadkayga adduunka naloogu soo dedejiyo oo kuwa alla yidhi subxaanaه wa tacaala adhabtum طayibaatikum fii xayaatikum dunya wastamtactum inaan kuwaa gallaan ka baqnay oo aakhare aanaan waxba ku lahayn uma jacala yabkii wuxuu bilaabay inuu ooyo xataa taraka طcaama ilaa cuntadiiba uu ka tegay oo cuntadii cuna ka waayoohin daraadeed radia allahu canhu mutafaqun caleyh khashyadooda iyo iimaankooda aada iyo aada u weynaayo waxay ka baqi jireen aayad kasta oo tahdiid laho soo degtana inay isyaad ku socoto qof weliba ka baqi jiray oo uu iska ilaalin jiray cumar radiallahu canhu marka isaguna intiisa saasuu ahaayo aad buu naftiisa u cadaabin jiray markuu amiiru اlmu'miniin maladaadki iyo waxyaalahaas iska ilaalin jiray mar lagu canaantay buu marka wuxuu yihi ma waxaad malaynaysaa cuntada yan inaanan aqoonin haddii aanan alle ka baqaynin oonan ka baqaynin dadku alla ku yidhaahdo habka طayibaati xayaati kuludunya inaan galo waxaan dhihi laha sa iyo sahal igu soo sameeyo waxa iyo waxaa laisugu soo sameeyo aan dhihi lahayo markaas yani cunto wanaagsan in garanayo xaydada sidiisoo kale u tilmaamo marka daral isaga daynayo ee doqonnima ma hayni rawaahu الbخaariي وعn أbي أmاmة صdy بن cجلان الbاhلي رضي الله عنه عن النبي صلى اه عليه وسلم qاaل laysa شhayء أحبa إلى الlahi min qطرتين laysa شhayء أحبa إلى الlahi taعaalى min qطرتين وأثرayn ma jiro wuxuu alle ka jacayl badan yahay laba dhibcood iyo laba taag laba dhibcood iyo laba tallaabo alla ugu jecel yahay wax laga fatraki dumuuci min khashyati illaah dhibic ilmo ah oo dad all alle kacabsidii loo ilmaynayo wa qatrati damin tuharaqu fii sabiili illah iyo dhibic muxuu ahaaye dhiigaho dar alle loo daadiye labadaasuu dhibcaha ugu jecel yahay wa ama alafaraani fa aharun fii sabiili اllahi tacaala jihaad fii sabiili اllah kaad loo kaadiya loo socdo weeyaan wa aharun fii fariidaةi min faraa'id اllahi tacaala iyo raad iyo tallaabo loo qaaday farad salaad waajib oo faraada alla kamida gudashadeeda masjidkii loo sii socdo labadaas tallaabooyin la qaadana ugu jecel yahay rawa tirmidi wa qaala xadiiثu xasan waana sidaa u sheega xadiidku xasan weeyaan xasanahu الشheikh الألbاني في صحيiحi sunan التirmidي و في الbaabi أxaadiiث kaثيiraة minha waxaa ka mid xadيث الإرباض بن sاryة رضي الله عنه qاal وعdnaa رsuل الlahi صلى الله عليه وسلم موعdة وجiلت وموعdة وجiلت minha القلوب وdرفت minha العyuن xadiiثkaas soo hormay halkan ku ku leeyahay munaasabo ku leeyahay oo raqمkiisuna wuxuu ahaa boqol iyo konton iyo todoba marka waa ooyeen saxaabada ridwan ullahi calayhim wacdigay nebiga salى اllahu عalيh wali wslam baabu fadl الزhdi fi الdunya wاlxahi calى التaqaluli minha wa fadl الfqr zuhdiga macnihiisu waxaa weeyaan waa jacayl la-aan fulanu zahida fi kada marka la yidhaaho yani lam lam yuxibahu isma aanu raacsiinin iskama dabaridin weeyaan marka adduunyo jacayl la-aanta wanaagga ay leedahay iyo adduunyada in la yaraysto khayrka iyo wanaagga ay leedahay amaa faqriga uu leeyahay fadliga uu leeyahay isagu fadligu laba nooc buu kala yahay siduu abulxasan ashcari raximah abulxasan shaadili baan ujeeda raximah اllahu tacaala siduu dhihi jiray faqru اlculamaa wa faqru اljuhaal labadaasuu kala saari jiray marka wuxuu dhihi jiray faqru اlculamaaءi faqru اkhtiyaar wa faqru اljuhaali faqru اdiraar saasuu dhihi jiray yani marka faqrulculamaa iyagu waxaa weeyaan maalkoodii ay lahaayeen ee ay kasbadeenay nashaadkoodii iyo u qabteen ayay muxuu ahaa khalqiga alle u qaybinayaan oo ku anfacayeen oo sida xadiis abi deri iyo ku imaan doona bay dadka ku faraqayeen marka kolkaasay kolka qaarkood ee muxuu ahaa maalkooda uu yaraanayay oo ay muxuu ahaay ay faqiirnimo kusoo baxayeen oo markaasna waxay iska ilaalinayeen tarafka iyo maladaadka iyo waxyaalahaas iska ilaalinayaan oo dhibaataday leeyihiin bay ogaayeen laakiin nacasnimo iyo kasal iyo waxyaala sidaas ah ma ahayn faqrigooda ma ahayn ama faqrujuhaal iyagu waxaa weeyaan waa mid mashaqaysanimo iyo waxyaalaha sidaas iyo jaahilnimo iyo iyagoo u malaynaya inuu wuxuu alla uu qadaray meeshooda ay ku sugaan inay jaahilnimo tahay iyo ku soo gaaraya buu ahaa fadliga kaasabaa marka leh faqriga noocaasabaa leh mooyaane fadlila mooyaane faqriga waxla-aanta ee qofku inuu waxba soo gelintiisa soo gelanina waa kuu rasuulku sala allau alay slam ka cawdulasan jiray qaala allahu tacaala amaa midkuu nebigu sala allau alay slam uu maskanada uu alla subxaanahu watacaala uu alla weydiistay iyadu marka uu dhihi jiray allahuma axyinii miskiina wamitni miskiina waxtirnii fi jumlati masaakiin maskanadaasu marka waa maskanada qalbiga ah ee tawaaduca ah weeyaan qaala allahu tacaala inamaa mahalu الxayaaةi الdunya kamaaءin anzalnaahu min الsamaaء adduunyada xaaladeedu waxay la mid tahay sidii roob oo cirka aan ka soo dejinay oo faاkhtalata bihi nabaatu اlأrض roobkaas sababtiisa uu isku dhex darsamay isku dhex qaaday isku dhex baxay nabaadkii dhulka oo mima yakulu الnaas walancaam waxa dadku cunaan iyo wax adduunyada cunto ah xataa idaa akhadat اlarضu zukrufaha kolkay markii ay dhulkii ay qaadatay quruxdeedii wazayanat ay bilicowday wadanna ahluha anahum qaadiruuna calayha yani mutamakinuuna minha inay usoo gacan gashay oo khalaas ay ku intifaacayaan oo aanay dib dambe xumaanayni markay u maleeyeen ataahaa amrunaa leylan aw nahaara inay goosanayaan oo khalaas ay kolkay u maleeyaan ay arrintayadii halaag aan ku xukunnay ee u timid habeennimo ama maalin fajcalnaha aan ka yeelay xasiidan mid la gooyo la shafay oo kale aan ka dhignay kaan lam taqna bilamsi sidii sharcigeedan meeshaba ku olin oo kale kadalika nufasilu laayaati liqowmin yatafakkaruun sidaan aayadahan kada u tafsiilinay u kala bixbixinay baan aayadahoo dhan u kala bixbixinaynaa oo wuxuu caddaynaynaa dadka fakiraaya ee caqligooda ka shaqaysiinaya wa qaala tacaala واضرب لهم مثل الحياة الدuنيا ugu qadar oo ugu mahmaah mahmaahda noloshan adduunyada ee sogteen kamaa in أنزلnaahu min السماء sidii biyaha qarka ka soo dejinay oo kale yarxamuka allah faاkhtalطa bihi nabaat الأrض uu isaga sababtiisa isugu darsamay <clears throat> nabaadkii ah, dhulka faasbaxa haddana durba uu noqday hashiiman mid dun ah uu noqday oo madow oo tadruuhu ay buubinayso alriyaaxu dabayluhu buubinayaan wa kaana allahu calaa kulli shayin muqtadira allana subxaanahu watacaala wuxuu yahay mid wax walbaba awood u leh almaalu walbanuuna ziinatu lxayaati dunya maalka iyo iyo wiilashu waxa weeyaan waa mxua noloshan soke ee adduunyaa quruxdoodii weeyaan wاlbaaqiyaatu الصaalixaat waxyaalaha haraya ee maguurtada ee wan wanaagsan baana khayrun cinda rabbika rabbiga agtiisa waa cibaadaadka iyo طaacaadka laga wada ama subxaan allah alxamdu lilah siday riwaayadba ku yimaadeen subxan lah alxamdu lilah walaa ilaha illa allah allahu akbar hawaaban xagga sawaabka iyadaa u fiican wa khayrun una wanaagsan amalan diinada iyo rajaha dambe wa qaala tacaalى اclamuu anama alxayaaةu dunya waxaad ogaataan nolosha soka inay tahay lacibun walahwun ciyaar iyo dheeldheel wa ziinatun isqurxin iyo watafaakurun baynakum isufaanid dhexdiina ad isu faantaan watakaahurun iyo badsasho badsasho isugu faan fi اlamwaali wاlأwlaad xoolaha iyo carruurta aad isugu faantaan ka mahali kaysin sidii maطr oo kale acjaba alkufaara zaariciin zuraac yani kuwii oo wax beeranayay ee isjeclaysiiyey nabaatuhu biqilkiisii uma yahiiju haddana qallalaayo oo fataraahu aada arkayso musfaran isagoo jaallo noqday kolka u horraysa uu sii qallalaya jaallo jaallu noqonaya uma yakunu xutaaman haddana mid burbura buu haddaba noqonaya wa fi alaakhirati cadaabun shadiidu wamawfiratu min allahi waridwan aakhirana waxaa jira cadaab daran iyo dembi alle iyo ridwaan raalli ahaansho allayaa jira allahuma inaa nas'aluka maqfirataka waridwan wama alxayaaةu dunyaa ilaa mataacu lguruur nolosha sokana ma aha ilaa alaab lagu kadsoomo uun mooyaane oo wax inuu xaqiiqo yahay la moodo oo waxba aan ahayn lagu dagto oo dadka maangaalkay ku daydaan mooyaane ku dagtaan madax kale ma ah wa qaala tacaala zuyina linnaasi dadka waxaa loo qurxiyey oo naftooda iyo shaytaan ay u qurxiyeen xubu shahawaati shahawaadka jacaylkooda shahawaadkaas oo ah min annisaa'i haweenka walbaniina wiilasha waalqanaatiiri almuqantara korjado la korjadeeyey oo min adahabi waalfida dahab iyo fida ah marka qintaar waxaa la yidhaahaa dibi haragi oo buuxo oo lacag buuxaa la yidhaaha waalkhayli almusawama iyo farda la shaaximay walancaami iyo xoolaha nicmoolayda ah walxarfi iyo beerta shahawaankii oo intaasabaa dadka la jeclaysiin daalika intaas oo dhanina mataacu lxayaati dunyaa nolosha soke ee muxuu ahay raaxadeedii weeyaan wallahu cindahu xusnu lma'aab alle agtiisana noqod wanaagsan ayaa oo meel loo noqdo wanaagsan baa jirta wa qaala tacaala yaa ayuha annaasu ina wacd allahi xaq wardadyahow alla ballanqaadkiisii aakhare uu ku ballanqaaday in laydi soo bixinayo janniya naariga ay jiraan uu kula ballanqaaday xaqun wax run oo jiro weeyaane falaa yaquranna falaa taqurannakum alxayaatu dunyaa yayna idin degin oona idin khabcin noloshantada soke ama noloshantada xumi walaa yaqurannakum billaahi alla yaanu idinku degin algaruuru kadin badanihi waa shayqaanku e eh. oo yaanu raxmadda alla waasico weya maxaa ta isugu gelaysaa iska seexo iska kanisa alla waa dembi dhaafaya soo maadan maqlinu alla ka yidhi yaanu idinku degin alla sax weeyaanoo raxiim waa yahay haddana alla subxaanahu wa tacaala shadiid اlciqaab buu yahay waqaala tacaala alhaakum الtakaafur waxaa idin shuqliyey waxbadsashadii iyo isufaankii baa idin shuqliyey xataa zurtum اlmaqaabira ilaa qubuurihii ka ziyaarateen qubuurihii aad ziyaarateenta marka laba macnay leedahayoo inaad qubuurihina tirtateenoo hadda hadeen hebel iyo hebelka naga dhintay haddeen noo noolaan lahayn annaga idinka badnaan lahayn intaas ina dheeraan lahayn iyo midda kalena waxaa weeye xataa zurtum laqabra yani xataa amudtum saa isugu faanaysaan annaga idinka landheerasa annaga intaasaa nahay waxaa u hayseen ayaa idinkoon camal lahayn aad dhimateen kallaa maya sidaa ha yeelina sawfa taclamuun hadda kodib baad ogaan doontaan xaqiiqada uma kalaa sawfa taclamuun alan addana maya waad ogaan doontaane kalaa low taclamuuna cilma alyaqiin haddaad ogaan lahaydeen ogaan run a aad ogaan lahaydeen yani si horma aydaa yeesheen weeyaan wa qaala tacaalى wama alxayaaةu dunyaa ilaa lacibun walahu nolosha soke ma aha ilaa ciyaar iyo dheeldheel mooy wax kale ma aha waina daara alaakhira daarta dambe wa aakhire eh lahiya alxayawaanu iyadaa noloshii runta ahayda noloshii xaqiiqada xaggaasa jirtaa tan waa ka ciyaar low kaanuu yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen wاlآakhiraةu fi lbaabi kahiiraةu mashhuura waama alxadiiثu faakharu min an tuxsar way ka badan tahay in la tiro koobo fanunabihu biطرfi minha calىa ma siwaaha عن cمر بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن رsuuل الlhi صلى الله عليه وaلي وسلم bacث أbا عubaydة بن الجراح أbو عubayda بن الجراح buu diray رضي الله عanه إlى البحrayn beledka بحrayna buu u diray yأتي بجزيتha jizyadii lagula heshiiyey wfdigoodii inuu ka soo guro faqadima bmaali min البحrayn maal buu بحrayn ka keenay fasamcat الأنصاar anصاar baa maqlay ridوaan الlahi عalayهim بqduumi abi cubayda radي الlahu canهu abi cubayde imaatinkiisii bay maqleen fawaafow salaaةa fajri waxay soo xaadireen o isku soo ururiyeen salaadii subax maca rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wali wasalam intay ka yimaadeen xaafadahoodii iyo masaajidoodii ayay la soo tukadeen rasuulka sal lla alay slm salaadda subax xeroodtaas falamaa sallaa rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam markuu tukaday rasuulka alla sal alay slam insaraf yuu gadoomay fatacaraduu lahu way ishordhoobeenoo way iskursiyeen fatabasama rasuulu llahi sala allau alay slm rasuulka alla waa muusooday xiina ra'ahu markuu arkay oo wuu gartay uma qaala markaasi wuxuu yihi أظنكم سمعتم أن أbا عubaydةa رضي الله عنه qadima بشhayء min البحrayn waxaan idin malaynayaa inaad maqasheen أbu cubayda inuu wax ka keenay maal ah بحrayn qaluu أjل ya rasuul الlah ha ya rasuul الlah